<clears throat> بعد قال الإمام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة <clears throat> على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله سبحانه وتعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم من بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم وأظهر لهم الشرك بالله في suurة maxabaة الصاalixiina وأتbaacihim maanta waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala way bisha ramadaan sagaal tahay ee kun afar boqol soddon iyo kowga hijrada ee risaalo yar oo uu sheekh maxamed cabdiwahaab raxmat ullaahi tacaala uu leeyahay oo loo yaqaano alusuul sita waa lix asal oo aad iyo aad muhiim u ah sheekhuna raxmat ullaahi tacaala caleyh wuxuu ku caanbaxay in rasaa'il yar yar ah oo macno weyn xambaarsan uu alifo kadibna uu khulaaseeyo macnihiisa culummadii dacwa najdiyana raggooda hore iyo kuwa hadda joogaba rasaa'ilkaasi aad bay u sharxeen waqtina waa ku bixiyeen risaaladan marka waa risaalo muhiim ah sida alqawaacid alarbac oo kale weeyo waa kooban tahay lix asal oo asalka koobaad uu yahay altawxiid wa ikhlaasu diini lilah usuusha waxaa ka mid a asalka labaad oo iman doona asaguna alijtimaac wa cadamu tafaruqi fi اddiin wuxuu sheekhu keeni doonaa asal saddexaad taqriiban oo asamcu waaaca liwilaati اlumuur wuxuu ka hadli doonaa sheekhu awliyayaa la yidhaahdaa yaasa magaca mudan yaasa iska leh wuxuu ka hadli doonaa culummada iyo cilmiga iyo fiqiga fuqahada iyo culamaa usuu wuu kala tafriiqin doonaa axkaam badanoo asuul badanoo noocaas ayuu sheekhu meesha ku jamcinaya sheekhu wuxuu yidhi raxmat ullaahi tacala innaguna si kooban baynu u ururin doonaa insha allahu taala sharax badan gaadhsi ka dhiga mayna ilaa lix ashar baynu ku soo gebagabayn kitaabka insha allahu taala sheekhu wuxuu yidhi min acjab alcujaab waxyaabaha la yaabkae aad iyo aad loola yaabo waxaa ka mida ah wa akbar alaayaati aayaadka kuwa u waawen waxaa ka mida ah addaallati kutusahaya calaa qudrati اlmelik allaha boqorka awooddiisa kutusaya alhallaab ee awoodda badan ay ka adkaada uunkiisa iyo makhluuqaadkaba ka adag sitatu usuulin lix asal baa ilaahay mucjisaadkiisa iyo awooddiisa kutusahaya cilmi ballaaran oo lala yaabana xambaarsan bayanaha allahu alla uu caddeeyey lixdaa asal tacaala bayaanan caddayn waadixan cad lilcawaami lilcawaami caamada ee dadka jahalada ayn aqoonta lahayn u cad bannaanka iska yaala fowqa maa shay mid ka sarreeya ama muxuu ahay ka cadna ilaahay uu ku caddeeyey yadunnu daanuuna inta wax malaysa ay malaynhayaan yacnii usuushaa rabbi suu sharxay ama u caddeeyey wax la malaysan kara ma aha mala kastoo ruux aadama u malaysta mxuu waa ka cad yahay wy ama uu khafi yahay ama uu qarsoon yahay waa fowqa dalik ilaahay aad buu sharxay subxaana wa tacaala min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas inta ka dhaxay ayaa lixdaa asal rabbi ku sharxay uma bacda haada intaa kadib iyadoo ilaahay saa u caddeeyey usuushaa lixda ah cawaamtana uu aad uga caddeeyey weliba si aan la malaysan karin la filayn rabbi u sharxay halita waxaa ku gafay fiiha usuushaasi lixda ah kaiirun in badanoo min adkiyaa'i alcaalami dunida dadka ku nool kuwooda caqliga badnaa jamcu dakiyin adkiyaa waa jamcu dakiyin waa ninka caaqilka ama dhugta leh ama firada dheer dheerla ama muxuu ahaayey garaad iyo garasho lagu tilmaamayo iyo cuqalaa'i bani aadama bani aadamku cuqaladiisii baa ku khaldamay haddii marka sheegiisaa u caddaa ee rabbi caddeeyeyba ay adkiyaau lcaalam waa cuqalaa'uhu ay ku gafeen oy ku khaldameen wixii sidaa ka libidhsanaa ama ka qarsoonaa kaba si daran weyn <clears throat> ilaa aqalu lqaliil in yar inta usii yar mooyeen dad yar baa fahmay dadka weliba muxuun ka fahmay si guud ahaaneed een ku khaldamin in yaroo ka mid aan kusii khaldamin wey kulligood badankoodna waa ku khaldaman usuushaas wuxuu sheekhu ka hadlayaa markaa haddee casrigiisina waa qiimaynhaya usuushan laftirkeedu marka loo fiiriyo aadamaha iyo uunka loo fiiriyo naaska basharka loo fiiriyana inta ku hanuuntay baa muslimiinta ah muslimiintuna waa aqalu lqaliil min albashar marka la fiiriyo wa maca dalika muslimiintii almuntasibiina ila baa sii kala baxaayo in yar ayaa ka mid a ah ilaahay ku hanuuniyey inta kalena waa gafeen asalka koobaad alaslu lwal ikhlaasu ddiini diinku loo saafagareeyo wey lilaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxdahu keliga xaaluu ya laa shariika lah axad la wadaga diinkana uu rabbi uusan jirin iyo wa bayaanu shay caddayntii wa asalka koobaad la caddeeyo wa bayaanu didihi did اlkhlaas wa did اlislaam iyo didka towxiidka waxaa ka soo horjeedee burinayaay in la caddeeyo alladii didkaasoo huwa shirku billahi ilaah in loo shariig yeelo ah iyo wa kownu akar اlqur'aan iyo in la caddeeyo waa bayaan kownu akar اlqur'aani qur'aanka badankiiba inuu yahay oo uu ku sugan yahay kuna saabsan yahay fii bayaani hada اlasl asalka asaga in la cadeeyo aslu tawxiid ah, aslu ikhlaasi fi diin ikhlaas diin lilahi subxaanaه wa tacaala min wujuuhin e, wadooyin ayaa markaas laga caddaynaya shata oo fara badan buu qur-aanku ku cadeeyay hawsha ayada ah bikalaamin kalaam buuna ku caddeeyaa fahmu ay fahmaya uu fahmaayo abladu alcaammati caamada midka u dabaalsan ama u dabiinsan ee markaasi u e, fahma yar uma intaa kadib lamaa saara markuu ku dhacay cala akar alumma ummada badankeed maa saara wixii ku dhacay oo fitan iyo jahli iyo muxuu ah fataraad ay isdaba joogeed adhara lahum shaytaanu shaydaan baa u muujiyey dadkii caamada ahaa alikhlaasa ikhlaas uddiin buu wuxuu oga dhigay fii suurati tanaqus saalixiin wataqsiiri fii xuquuqihim ilaahay subxaanahu wa tacaala loo saafagaraya diinka iyo taacada iyo baryada iyo cibaadada iyo tala saaradka iyo khashyada ayuu shaydaan wuxuu oga dhigay hawshaa inay noqonayso ku-xadgudub iyo meel kaga dhac awliyadii iyo culummadii iyo sulaxdii meel lagaga dhacay haddaad tiraada ilaahay keligii caabud oo alla keligii bari oo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ka qaado dariiqa alla lagu caabudahayo laakiin asaga ha toogin waxaa laodhanaya waxaa meel lagaga dhacay oo la nuqsaamiyey oo la bahdelay culummadii iyo sulaxadii iyo wa taqsiirku ku gaboodfo lagu gaboodfalo laga gaabsho fii xuquuqihim xuquuqi saalixiina wاlwliyaa wa adhara lahum shayطaan shayطaan wuxuu kaloo u muujiyey ashirka gaalnimadiibu wuxuu oga dhigay billahi ilahay loo sharig yeelo lagu kufriyo fii suurati maxabati الsaalixiina wa atbaacihim in ilaahay loo shariig yeelo oo lagu kufriyo wuxuu oga dhigay in awliye iyo culmo lagu jeclaanhayo inaad sheekh cabdiqaadir barido waa jacayl weeye inaad jeceshay ku tusaysaa jacaylkaasuu shaydaan kuu dhiibayna waa gaalnimo ilaahay baa lagu gaalooba lagu kufrinhaya wa atbaacihim atbaaci saalixiin ay hadalkaani hadal qiimo badan wey sheekhu muqadamo yarba hormariyo waxyaabaha kutusahaya ilaahay subxaana awoodiisa ka mid inuu inna ay dhunto inna rabbi u hanuuniyo in xaqi ay ku habsato inay gegowdho gara marto waa ilaahay awooddiis subxaanahu wa tacaala adiga haddii rabbi kaa badbaadiye meelaha ra ku simbiraaxdeen ama ay ku kufeen iyo boholahay ka duuleen adugu ilaahay inaad ku xamdidaa lagaa rabaa ood shukrido wixina aad sii kordhiso asalka koobaad sheekhu wuxuu ka dhigay alikhlaas ikhlaasu diini lilah ikhlaasku fi lua waa min khalasa yakhlusu khaluusan safaa wazaala canhu maa yashuubuhu baa la yidhaahdaa shay kastoo wixii dhehaaye ama baraxa ku ahaa ama korka imaadka ku ahaa oo laga saafigareeyo oo laga nadiifiyo ayaa la yidhahdaa badbaada inay iskaga kusoo urursataa annajaah bay iska noqotaa asalkeedu marka alikhlaasu fi aacana waa tarku riyaai wasumca marka lasoo gabagabeeyo alikhlaasu fi aaca waa tarku riyaai wasumcati fi lcibaadaat ayaa la yidhahdaa ama xaqiiqatu likhlaaska weynee loo jeedaay waa in addoonku camalkiisa uu oola jeedo ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii wa an yuriida alcabdu bicamalihi ataqaruba ila allahi subxaanahu wa tacaala waxdah waa in addoonku camalku uu samaynhayo ilaahay keligii oola qasdo axad kalena uusan meeshaasi uusan milcsanin wadaadaha qaarkood waxay ikhlaas ku tacriifeen ifraad ullahi subxaanaه wa tacaala bilqasdi fi اطaacati wاlcibaada intaasoo dhanba waa isu iman hayaan markaad soo gebagabayso waxaweye ikhlaasu diini lilah in jamiica alcibaadaat wa anwaaci alqurubaad oo dhanba ilaahay keligii lala aadoon meel kale la aadin ayaa la yidhahdaa ikhlaasku amaa shirkiga meesha lagu sheegay ee wa bayaanu didihi aladii huwa shirku billaahi ah shirkigu waa inaga soo marray asaalatan tacriifkiisi luqawigahaa ah aan ku soo marray kutubtii sagaalka ahayd tacriifkiisii sharcigaha ama istilaaxigahana wa ihbaatu shariikin lilahi subxaanahu wa fi fii ma yaqtasu bihi subxaanه ihbaatu shariikin lilah fi ma yahtasu bihi aw fii bacdi ma yahtasu bihi eh, aw fi ma huwa khasiisatun min khasaa'is اlilaahiya intaasoo dhanba waa lagu tacriifiya haba yaraatee wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala asagu mudan yahay ama asaga uu leeyahay oo uu gooni ah in addoommihiisa jin iyo malaa'ig iyo insi iyo geed iyo dhagax midkuu doonib ha noqdee xajar iyo xagar wuxuu doonib ha noqdee waa in ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu u mutay lala wadaajiyo shardi ma aha waynu gaari doonnaa insha allahu tacala inaad tiraada addoonkaniyo ilaahay wax kasta waa isleeyihiin siduu ilaahay khaaliqu iyo asna waa khaaliq shardi ma aha haba yaraatee xaq uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay uu mudan yahay haddaad addoonkiisu u meeriso mushrik baa tahay wa ashragta billaah halkaasay ku jirtaa hadalkaasi marka waxaa weeyaan muhiimad marka la soo gaabiyo camal kasta oo ruuxa muslimka uu qabanayo ama ruux kastoo aadamaha camal kastoo la imanhayo waa inagii maal tilmaamaynay ruuxa aadamaha sidiisuba hamina waa wasilna waa leeyahay kulli eh, camalin aw kulli makhluuq wuxuu oo caaqil ah oo wax garanayaay ujeedduu leeyahay iyo haaye iyo qasad ujeeddada iyo haayaduu leeyahayna wuxuu ku taxaqiijinayaa bicamalin wa xarakaat marka laabudda min matluubin wa muraadin wa maqsuud walaabudda min wasiilatin ila almaqsuud wahiya alcamal marka la soo gaabiyo ruuxa muslimka ee mu'minka ah ghaayadiisu waa allah subxaanahu wa tacaala allihii abuuray ee khaaliqee baariga ahaa huwa almuraad wa huwa alghaayatu wa huwa almatluub almacbuud alxaq huwa almatluub walghaaya ghaayada ayadaa waxa lagu gaarhi karana waa alacmaalu saalixa wasiilada lagu gaadhina waa alacmaalu saalixa idan waxaa laga rabaa ruuxa muslimka ah inuu ujeeddadiisu iyo wax kasta uu qabanayo meeshuu la aadayo iyo dantuu ka leeyahay allaha jala jalaaluhu almowla albaari keligii inu noqdaa laga doonahaya wasiilada lagu gaarhan haddee waa alcamaalu saalixa idan hadday niyadii saafigarowdo oo qasadka uu saafigaroobo oo ujeeddadii iyo muraadka uu saafigaroobo keligii kuguma filo waa in camalka aad la imannahee uu yahay camal saalixa oo sunnada waafaqsan laabudda min alqasdi ila allahi subxaanahu wa tacaala macbuudkana waa inuu ujeedada noqdo waxa alle loogu dhowaana waa inuu noqdo camal saalixa waxaa laga yaabaa in anwaacba marka loo kala qaybsamay ilaa afar iyo saddex ba dadku noqon hayaan ruuxa mu'minkae muwaxidkee saalixa ah ujeeddadiisu iyo madluubkiisa iyo haayaduu doonaya waa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu haayadaa ku taxqiijin ee uu ku dhuqdhaqaaqi ee uu samayna waa alacmaal asaalixa sunniya ee waafaqsan sunnada iyo sharcigii ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka bannaankaasuu tegey waxaa cagsigiisaa mushrik ujeeddadiisu waa alawliyaa waalsaalixiin iyo ahlu qaabuur iyo abooto iyo iidda la garan waayey iyo alankhayri iyo aboodi weeye iyo shimbiro iyo madad iyo <laughs> mxuu aha algallaydh iyo balaayadaan shuqul ku lahayn madluubkiisii kaa weeye wuxuu ugu dhowaanna waa maxay waa amal shirki ah haayaduu lahaa iyo ujeeddadii waa khaldan tahay acmaashii wasiiladii ujeeddada ku taxqiiqina waa amaal shirkiya waa cas muwaxid mushriga marka iyo muwaxidku waa didaan marka aan marnaba kulmi karin wey ama waa mutanaaqidaan iska soo horjeeda waxaa dhici kara inuu ruuxu mukhlis yahay fii ma yuriid mukhlis weeye fii ma yuriid laakiin yataqarab ilaahay wuxuu ugu dhowaanhaya acmaal aansaxahayn bidac ba ugu dhowaanhaya qolyaha marka suufiyada aan weli gaaloobin iyo raafidada iyo jahmiyada iyo qadariyada iyo muxuu aha murji'ada iyo ahlulbidac oo dhanba waxaa laga yaabaa in badan ayaga kamida inay mukhlisiin yihiin oo waxay qaban alla ugu dhow ay ka tahay oo khayr doon ay ka tahay marka akhlasa fii qasdihi wa akhlasa fi ghaayatihi wa hadfihi laakiin camalkuu la imanayo waa bidco camal bidcuu la imanhaya oo ku rafaaday naftu kaga baxday sidii ree qolyihii nasaare warhabaaniyatan ibtadacuuha oo kale weeye xadiidkii marka caaisha ku fadhiisano man axdaa fii amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad laakiin waxaa laga yaaba inuu ka soo badbaaday xadiidkii cumar bn khaaab inama alacmaalu bاniyaat wa inamaa likulli imri'in ma nawa idan niyadiisa waa khaalisa saadiqa ilaahay inuu u dhowaado oo rabbi uu janno geeyo oo uu naar ka badbaada alluu doonhayaa yuriid اllah ibtiqaa'a wajhi illaahi bay ka tahay laakiin wuxuu ilaahay wejigiisa ku doonahayo iyo eberkiisa ah oo markaasi aan sunno ahayn laabudda min alqasdi wاlإkhlaas walaabudda min itibaaci الsunna labadaas asaas ma kala hadhi karaan ninba marka asagu waxaa laga yaabaa in wuxuu la imanayo ee acmaasha iyo wasaa'isha uu la imanayo ay tahay wasaa'il iyo acmaal saalixa oo waafaqsan sharcigii laakiin maxaa ka hallaabay qasdigii hada huwa almuraa'i wa hada huwa almunaafiq munaafiqu acmaashu layon maxay tahay acmaasha la iman waa salaaddii iyo soonkii iyo xajkii iyo jihaadkii iyo sadaqaadkii iyo zakawaadkii aad taqaana wey acmaal saalixa fii daahiriha waafaqsan sunnadii wey laakiin halkanuu ka aafaysan yahay urug iyo malax baa ka buuxda balaayo kala yaa ku daboolan marka hadday niyaduna hallowdo camalkana uu daahirkiisu fiican yahna socon mayso laabudda min muwaafaqati اlbaطini liلظaahir aw laabudda min muwaafaqati ظaahiri lilbaطin asalkaasaa wax ku socon haya sheekhu wuxuu soo sheegay wa bayaanu didihi aladi huwa shirku biاllah culamada muslimiintu waxay leeyihiin did الtawxiidi wاliimaan shay-aan sheekhu hal shay buu sheegay laakiin waa labo shirkiga iyo istikbaar alkibru washirku waa didaani litawxiid ow waa didaani waxaa weya liliimaani wاlislaam almustakbir waa kaafiru mukhaladu fi الnaar aladi istakbara can cibaadati rabbih wاladii ashraka fii cibaadati rabbih waa siyaan marka did اliimaani iyo did اlislaam ow did الtawxiid shay-aani weeye waa alshraaku wاlistikbaar almustakbir iyo almushrik waa isku meel isku mid weeye ninkii shirki ku dhacay jannada waa ka xaaraan bu nab sal slam qur-aankuna waa cadday inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljanna sidoo kale man kaana fii qalbihi midqaalu daratin min kibrin jannada waa ka xaaraan marka mustakbirku iyo mushriku isku meel bay ku biyo shuban hayaan idan hadday saa tahay falaa nushriku biاllahi fii cibaadatihi walaa natakabar cala allahi subxaanaه wa tacaala fii طaacatihi islaamkiiba baaba sidaas aha alistislaamu lilahi subxaanaه wa tacaala marka istislaamka iyo islaamku iyo iimaanku iyo towxiidku yajmacu amrayn amarka koobaad waa alinqiyaadu wاlistislaam alinqiyaadu wاlstislaam markaad leedahay meesha waxaa ku baxay alkibru wاlاstikbaar markaad tiraahdo ikhlaasu dalika lilaahi subxaanaه wa tacaalana waxaa ku baxay shirkigii wa rajulan salama lirajul waa inaad ay khaalisan lirajul idan laysa lilaahi fii cibaadatina waacmaalina shariikun wlaa nastakbiru can cibaadat اllah in اladiina ystakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin idan hawshaasi waa inaad lagu baraarugo ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin ashraka lama dhihin maxaa la yidhi istakbara meeshuu eday u dhintay wey ayadoy sidaa tahay culammadu waxay caddeeyeenoo in badan sharxeen ruuxa mustakbirka ah iyo mushrigu mushriku asagu ilaahay ilaahay khayrkiibuba caabudhaya laakiin mustaqbalku laftirkiisu markuu ilaahay ka kibray cibaadadiisa asna wax kaluu caabudhaya ruuxa aadamaha sidiisuba waa inuu wax caabudo sidaa darteed bay culummadeenu markay kitaabu ridda iyo axkaamu ahlidiinma ka hadlaayaan dadka labay u qaybiyaan mushrikiin iyo ahlu kitaab ahlu kitaabkii muslimiintama waxay diinta iyo yahuudiya nasaare xagga loo kala jebinhaya inta ka soo hadha waxaan ahlu kitaab ahayn oo yuhuudiya nasaari iyo muslimiintu haddee furqaan la aan ahayn waa mushrikiin bay culimadu ku leeyihiin haddaad tirahda culama allahi maxaa jira waxay leeyihiin kullu ninkaan kitaabi ahayn laabudda an yacbuda fi maa yastaxsinu ruux kasta oon kitaab iyo diin aan raacaynin ilaahay xaggiisa ka timid barkeed haba la taxriifiyey sida ahlu kitaabka caadiga ahe laazim wuxuu ku qasban yahay inuu wuxuun caabudo alinsaanu madaniyun biabci baa ibnu teymiya culummada ay taqriiriyeen iyo raggii ka horrey abulxasan alcaamiri oo kale waxay kaloo taqriiriyeen alinsaanu waa caabidun biabci ruuxa aadamaha waa xaqiir daliilo miskiina laabudda kii wax caabudo wey haddaad ilaahay caabudu weydo dhagaxyaan baad caabudi haddaad mustakbir noqoto ilaahay ku kibray oo cibaadad si diida wax kalead caabudaysaa sidaa darteed bacdu ahlicilm waxay yidhahdeen xataa oo min akbar اlmustakbiriina ahaa wuxuu caabudhayay shayaaiin iyo balaayu caabudhay wayadaaraka wailaahataka wailaahataka haddii la akhriyo waa war laakiin waalihataka qiraa'ada ah ilaahyaal baa meesha ku cad fircoon caabudhayo haddii laakiin wailaahataka la yidhaahdo waxaa weeye asagaa la caabudi jiro oo masaakiintii aqbaada iyo reer banu israiilka uu nafta ka gooyey baa asagaa caabuda ilaah buu ahaa maa calimtu lakum ilaahan hayri waa kii la soo taagnaa ara'ayta man ittakhada ilaahu hawaahu afa anta takuunu calayhi wakiila afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaah waadallahu llahu calaa cilm wax la og yahay wey hawadaada iyo naftaada ama gaal kaa adkaada ama mutakabir jabbaaro ku cidhiidhiyey muxuunbaad caabudo qorta alla kuu gelinaya imaa inaad ilaahay keligii caabudood mukhlis noqoto aan mustakbir ahayn iyo imaa in balaayo qoorta lagu geliyo nafsa shay markaad wax deliishay inaad kitaabka iyo sunnada iyo adilada sharcigeed aad taqayudo wa imaa inaad abaatil iyo khusacbalaad iyo awhaam iyo ilhaamaad iyo manaamaad rabbi kugu sii daayo wax la og yahay wooye ama kitaabka ilahay baad ku taqayudi ama dastuur iyo balaaya qoorta aan lakuu gelin iyo oday dhaqmeed baa laguga aafayn marka waxaan leenahay warka soo gaabayo ruuxa muslimka ah labadaa arrinba waa inuu taxqiijiyo qasadka iyo ujeeddada waa inay alla noqoto subxaanahu wa tacaala wuxuu alla ugu dhowaana waa inuu mashruuc noqdo labadaasaan u baahannahay alkhlaasu waalqasdu waanniya saxiixa ah iyo itibaacu sunna labadaaba waa in la helo sheekhu wuxuu ihi uma lama saara calى akar اlummati ma saar adhara lahm الshayطaan اlkhlaasa fi suurati tanaqus الsaalixiina wالtaqsiri fi xaqihim waadhara lahm الshirka biاllahi fi suurati maxabat الsaalixiina waatbaacihim arrinkan sheekh wuxuu ka hadlayaa xaaladihii dambeeyey wixii soo kordhay mushrikiinta sheekhu xilligiisii jooga iyo ka horba waxay u arkeen ikhlaas alcibaadati lilahi subxaanaه wa tacaala min adducaaءi wاlاstiغaaثati wاltawakuli wاlnidaa'i inuu yahay tanaqus iyo taxqiir iyo taqsiir fii xuquuqi saalixiina wاlwliyaa bay u arkeen haddaad tidhahdo jibriil ilaahnimo ma laha oo nabigu ma laha oo ambiyadu ma laha iyo jibriil wuxuu leeyahay waa rasuul ilaahi oo mukaramo waxay loosoo dhiiba loo soo dhiibay muxamed buuna u keenay salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabiguna fariintii waa gudbiyey xaqu nugu lahaana waa inaan rumayno ixtiraamno weynayno jeclaanno ku dayaanno raacno dariiqiisii laakiin baryo iyo cibaado kale ma laha suubanuhu aan nahno oo ilaahayba xaqaa iska leh waxay ku leeyihiin waxaad ku xadgudubteen ood meel kaga dhacdeen nabigay bay diidan yihiin awliyadii bay xaqirahayaan karaamatul awliyaa bay diidan yihiin tiibuu sheekhu ka hadlay ummaddii markii jahli uu ku dhacay oo rasaaladii aaaarteeda iska indiraastay oy culummadu yaraadeen oo shaydaan iyo shirki shaqaysteen yaa adhara lahum shayaan shaydaan wuxuu u muujiyey dadkii alikhlaas ikhlaaskii wuxuu oga dhigay fii suurati tanaqusi الsaalixiina wa taqsirihim fii xaqihim ilaahay keligii ha la caabudo macnida waxaa weeye culummada ha la inkiro bay ku leeyihin ilaahay keligii ha la caabudo keligii ha la baryo macnidu waxaa weeye awliyada gacansaydo halkaasay la soo boodahayaan war maxaa iska galay cibaado allah iskale subxaanahu wa tacaala awliyadu culummaduna cilmigaa laga baran ixtiraamkoodii bay leeyihiin welihii islaamnimay nugu leeyihiin gacal iyo ahl weeye maca salaama haddaan qubuurtooda marana waan u ducaynaynaa haddaan xusano illaan u baryaynaa intaas wey wixii intaa ka badan een sharcigu ogolayn waan tuuraynaa wey wa adhara lahum shirka fii suurati maxabati الsaada wasaalixiin wuxuu yidhi ma doonaysaan in culummada la jeclaado oo awliyada la ixtiraamahaa waa in la baryo waa in la tala saarto awliya alla ay adeeg la yidhaahdo awliya alla ay adeeg ay waa inay fanaaniintu qaadaan ooy gabdhuhu masagada ku tumaan ooy canjeerada ku dubaan oy sambuuskii afurka ku diyaariyaan shirkiga iyo gaalnimada maxaa yeelay wuxuu u sawiray ma doonaysaan culummada inaad jeclaataan iyo awliyada iyo saadaadka haa waa in la baryo baryada axad la baryo sawaaءn kaana xayan aw mayitan haa'iban aw xaadiran fi ma laa yaqdir calayh ila allah shirki akbara wey haddaad ruux aadama ah ama jin ama malaa'ig ama makhluuq min alkhalaa'iq wuxuusan awoodi karin ama ha dhinto asago ama ha noolaado ama ha aad ka barido wuxuusan awoodi karin alla mooyeen cid kale ays awoodi karin waxaa weeyaan mushrik baa tahay sheekh cabdulaahi waxaa tihi baan kaa rabaa tarankiiyo ubadkii baa war iga galay owlaad baa lagaga fadhiyaa boqol kunna waa adiga wa kukaasa mushrik baa tahay laga bilaabo asna waa ilaah sheekh cabdullaahina waa ilaah aduguna maxaad noqotay adoon addoon baad noqotaa caabuda hawsha meesha ka dhacda maxaa la yihahdaa cibaadada la yihahdaa iyo shirki warkuwaba intaasba laakiin ruuxa aadamaha wuxuu awoodi kara waad weydiisan kartaa waa min xay jawaaska guud wey laakiin weydiisagaan baarayna masaladu xilligan ma kuu bannaan tahay qolihii su-aashu u bannaanayd ma tahay ma daruuraa ku haysa ma kuu bannaan tahay ma faqiir miskiinaad tahay ma nin muxuu ahaayey mucdimo musiibo ku habsatay baad tahay masalada banaanideeda iyo ma ban waan baarayn laakiin wuxuu shirki ma ah ruuxa inaad weydiisato wuxuu awoodi karo asagu bixin karo oo fi qudrati albashariya ah iyadu waxaa weeyaan asal ahaan shirki ma ah laakiin ma banaan tahay mise ma banaano minhaajkaa loogu laabanhaya waa masalo kale taas sheekhu marka wuxuu hadda ka hor ka hadlay masaladan wuu sharxo wux hadda uu kuu soo gaabiyey ee uu ku dadku ilaahay keligii ha la caabudo waxay u arkeen in awliyadii culamada meel lagaga dhachayo waxay kalooy maxabatu saalixiin iyo ixtiraamu alculamaa iyo taqdiir alculamaa u yaqaanaanba ilahay in loo shariig yeelo maxabatu saalixiin wuxuu noqotay shirki bay isu beddeshay asalka hadda ka hor sheekhu ku sharxay risaaladii yarayda qiimaha badnayd walacallaha inaanu mar akhrine tafsiiru laa ilaha illa allah risaalaad fiican wey sheekhu wuxuu leeyahay waclam ana hadihi aluluuhiya hiy alatii tusamiha naqli aan risaaladay tafsiiru laa ilaha illa baan soo gurinaynaa maaha hadda kitaabkeenna ma aha waclam ana hadihi اluluhiya hiy alatii tusamiiha alcaamatu fii zamanina asir sheekha dhegeysa warkiisa uluhiya buu sheekhu sharxaayay ilaahnimo ma doonaysaa in lagu jilciyo haa caamada xilligan aynu joogno waxay sir u yaqaanaan baa ilaahnimo ah sheekh hebel ka waran sheekh hebel nin nin tacdaaran wey waa yahay waa la yaqaanaa alxaafid ibn xajar imbaa اlumar mxuu aha biabnaaءi اlcumr markaad akhrinayso wa kaana lلnaasi fii ictiqaad buu ku dhihi sheekh buu u tarjumaysan caalim buu ahaa mujtahid buu ahaa kanuu ahaa aqoon buu lahaa kanuu qabtay wa kaana lلnaasi fiihi ictiqaad hada huwa shirki xaafidku wuxuu ka dhigaya wanaag laakiin shirki wey dadku way ictiqaadsanaayeen cilmigiisi aqoontiisa la soo ogaa laakiin ictiqaadka kale laguu sheega waa sirtu sheekha kuu sheeghayo garabdaar buu leeya hebel xoogo waa lagu jiraa badayda lama geli karo muxuu ahaaye waxay hawsheeda baxar buxuur weeye maxay dhaheen soomaalidu wadaaduhu culummadu dadu eki bay kugu dadna maahay dheen waa balaayo abeesay dheen waxay kugu dishaa dhuleki abeesadu dhulkay u egtahay baal carcaar laho ciidda carradaa u eg weeye iyo habaaskaas adoo arkaynun bay ku saydhaysa waxay dhn abeesa dhul ekebay kugu dishaa culummaduna dad ekebay kugu dadna ma aha waa balaayo maxaa yeele culimmada hore hadda deyribigay akhrisan jireen markii saa loogu akhriyay muxuu ahaayey manhaajka ama waaga manhaj maba jiro waadan buu yimid ee kitaabka irshaadka la odhan jiray lagu feedha jabiyo kadib baa dayribigan loo la qaban jiray idan e, irshaadka ama manhaajka iyo manhaaj malabdho oo weliba mati besa oon xaashiya xataa lahayn oo feedho dhuuban bog dhuuban iyo dayribi baa waa la wada gelinhaya mxuu ahaaye gal intaa markuu soo barto xiriguu soo reerku imanhaya miduu xirsi u gooyo miduu mxuu ahaaye sixiro miduu kala jeediyo miduu ah, galo eber miduu jinka adeejiyo wadaadka wax yar markuu joogo ninka lamarunbaa qalaf waa yaallaa jin buu ka adeejinhayaa waaga dam waxaa loodhanaya hebel laysku taabin maxaa yeelay balaayo wey ninkuu u soo istaago wuxuusu dhiibi reerku soo martay waa in neefkiisa hore loogu soo dhiibo mid loo gowraco u cuno iyo mid nool lagu siiyo labadaa qasab wey miduu habeenkaa roogo iyo miduu la tago soo nool haddii kale way ku dhammaatay marka sirba sirtay ka aamineen waxay hadda ku leeyihiin culammadu dad keliya kugu dishaa inay awood iyo tasarruf leeyihiin iyo muxuu ahaaye maamul bay aamineen jin baana ay ka adeejin ummada ku baabi'iyeen sheekh wuxuu ihi culummada caamada xilligeena joogna ilaahnimadii ay kufaaru quraysh lagu takfiiriyey waxay u yaqaanaan asir walwilaaya falilaahu macnaahu lwaliyu waa sheekh hadalkiisa ilaah ma doonaysa waa weli saadaadkiinna wey ayb macnaahu اlwaliyu اladii fiihi الsiru wa huwa اladii yusamuunahu اlfaqiir wالshaykha wa tusamihi اlcaamaة الsayida waashbaha hada buu sheekhu ilaah ma doonaysa ilaahnimo inaad fahanto xilligan xaaliga lianna shirka tatawara moog tahay inaadan fadhida moogtay asnaamtii awhaantii kufaaru qurayshi laatihi hubul iyo cusaya manaatiy isaaf iyo naa'ila aad fadhido wax loo baahan yahay ma hadda sanamkii ashirku fii zamaana yatatawar sheekh muqbil wuxuu ihi qaarada shirkiga xilligaan mayna horumar buu samaynayaa buui hadda jira maxaa ka mid a ee la caabudo jimciyatu muxuu ahaayey alumma almutaxida jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa jaamacat اlcarab igaad ururka isoo qabo muxuu ahaa kii kale barbarabe kii reer yurub ii shaydaanti reer yurub eu miyuu ahaa ukaasa bangiga muxuu ahaay adduunka hay muxuu ahaay lacagta midda waxquudaysa ee foundationka ee raashinka bixisa waxaasud ilaahya wey waa aaliha yaryar weeye arbaaba mutafariquuna khayr am illaahu alwaaxid اlqahaar kulli waa ilaahyo liannu tasaruf iyo maamul iyo tashriic iyo qawaaniin bay dejisanhayaan aan la khilaafi karin haddii la khilaafina aayad qur'aan in la khilaafay ka adag tahay weerar baaba kugu bilaaban malezan ahda muxuu yidhi wuxuu yidhi hadday amisom khatar gasho waddanka waa weeraraynaa le'anno kaarka horaa dhammaaday waagor muxuu nugu soo weeraray dowladda soomaliya aan difaacaynay dowladdii baaba ibar bay noqotay wahaabiyaa leeftay hadda dawladdu meesha waa ka baxday waa inaan qiil kale aan raadiyo aan kugu bannaystay dhiiggaada qiilku wuxuu noqday maalinkii amisom khatar gasho wadaaddaha waan isaynaa oo dawladdaa difaaci jirta awey waxaa ii yeedhay cabdullahi yuusuf baa ii yeedhay shariifkaa ii yeedhay dawladda soomaalida baa khatar gashay saasaan ku soconnay dawladdaada waa baaba'day mar hadday baaba'do waa in qiil kale la raadiyo gaalada dhaqankaada waa lagu yaqaana waa in qiil mar kasta la sameeyo wey waa in la gurigan mas baa galay deedna burka dhiisha iyo darmuuska iyo wiilka jiife iyo sheekha kulli madaxa lagu dhufto wey haddii laakiin guriga uusan mas soo gelin ama jiir iyo wax la cadhsada uusan soo gelin qiil lagu bannaysta lama hayo saad markaa darmuusta iyo falaasyaha iyo haamaha u jajabiso iyo waxa jiifa u layso waa inaad tirada gurigi mas baa galay dooli baan ka saarahaya hadda waxay noqotay amisom amisom markay khatar gasho oo amisom maxaa ka khusay asaga nimanka soo duulay intay siraha soo dhaafeen waddankan inay noogu yimid ee masaakiinta iyo maxasti bmka u qaybanaya haddaan edbinno iska qabanno maxaase ka khuseeya wuxuu ogyahay maalinkan kuwaa ka farxaanay inay saadi sababa nabad ahaanayn wuu ogyahay somaali waay tii waxay yidhahdaan libaax nin galana og nin galanna og libaaxu markuu ragga weeraro ragga soo weeraro uu gacanta midig buu kugu dhufanaya meeshu u horrayso kala jabiyo waa gacantaada midig raggana nimba ninkuu ka caloodagii agii buu aadahaya filiga girgira ama u baxayo raadima ninka u soo horeeya ee i dhiiran ninkaasuu weerarhaya meesha u horraysa uu jebiyana waa gacantaaya garabka mid ku jebinhaya bas waa garanhayaa ninkan dilahaya een dhaqaaqayni waa inuu horta sugo filigu xawliga hore iyo ninka hiraagiisa yuu ku cararhayaaba ninkaas lamama hayaba guriga kama sokeeyo ninka soo taagan ninka waa inuu meel saaro marka way sogyihin gaala la iska warhaya sheekhu wuxu raxmat ullahi tacala calayh wadalika anahum yadunnuuna ana allaha jacala likhawaasi اlkhalqi cindahu manzilata yarda أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الإله والواسطة الإله والواسطة هو الإله فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط مهم جدا وين لقوا شرح dadka maanta jooguu sheekhu yidhi waxa ay leeyihiin awliyada iyo culummada iyo sulaxada annagii allay noo dhexeeyaan oo ilaahay baan usii maraynaa hada huwa alilaah ilaah laguu sheegay kaas wey almacbuud xaqu ilaahay helaabaa la siiyey sooma addura saniya mujalladka labaad bay risaalada ku jirtaa safxada boqol toban iyo toddoba say xaqiiqadan u cadaato waxaan leenahay horta laba asal muhiim jidan waa in la fahmo asalka koowaad axad aadama ah oo yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa jira makhluuq min alkhalaa'iq oo ilaahay wax kastaba la wadaaga ma jiro min zamani nebiyullaahi nuux laga soo bilaabo haddii la yidhahdo shirkigu u horreeyey zamanka nebi nuux balbalowda la yidhaahdo ilaa qowlka afraad weeye saddex qowloo kalaa jirto inay ka horreeyeenoo xataa warasada aadam qaybo ka mid ah ay shirki ku dhaceen sheegahayaa jiro oo sida raajixa awalu shirkin waqaca ilaaqan waa shirku ibliis isagaa u horreeyey laakiin fi lbashariya marka la yimaado nabiyullaahi nu xilligiisba bilowday waa ka horreeyba waa aqwaal jirta wey si kastaba noqotee axad aadama ah oo mushrig ah oo sheegay ma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jiro axad la wadaaga jamiica asifaati walmuwaasafaat ilaahay mili buu leeyahay iyo cidli buu leeyahay iyo shariik buu leeyahay iyo wuxuu leeyahay nid muطlaqan yashrakuhu fii kulli shay ma jiro ma jiraan lama soo helin falam yaqul axadu min almushrikiin ana lilbaari subxaanaه wa man yusaawihi fi jamiici sifaatihi wa afcaalihi shaikhu islam xu wahada muhim inaad ogaato waa muhiim waa asl min usuuli shariica haddii kale hadhow waxaad sugi markaa dhanninkan waxaa weeye ilaah buu noqday haddee ma anaa aaminsan inuu wax abuura la soo istaagi war abuuriddu waa xaq ilaahay uu leeyahay tanta atisay ee tashriica iyo sharci dejintana waxaa weyan waa xaq kale xaq uu ilaahay lahaa subxaanahu wa tacaala haddaad makhluuq min alkhalaa'iqi aad siiso makhluuqa asaga waa ilaah waa rabbi waa macbuud aduguna caabid baad tahay addoon baad u tahay asaga waa asal muhiima ah. asalka labaad waxaa weeye shariig baan idlaaqaynaa hebel waxaan leeyahay waa shariig waa niddi waa cidli waa musaawi waa rabbi waa ilah baan leyna haddii loo tiiriyo haba yaraadee xaq min xuquuq illaah markaa niddi iyo shariig iyo mili iyo aan mxuua iyo cidli aan idlaaqayno shardi ma aha addoonkaas ama makhluuqaan ilaahay magiciisi siinay inuu ilaahay la wadaaga fi jamiici الصifaati wاlqudari wاlqiwa shardi ma aha أna الnida wاlcidla wاlmusaawi إida أطliqa fi janib اllahi subxaanaه wa taعaalى faإnama yuraadu bihi man jucila lilahi nida fi bacضi الأشhyاء qowluu tacaalى id nusawiikum birabbi اlcaalamiin abadan marnaba lamaysan simin rabbi subxaanaه wa taعala fi kuli اlumuur laakiin xaq min xuquuq illaahi bay siiyeen awliyadoodii iyo ilaahyadoodii uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun cidligaa la sheegay ilaahay inay dhigaal u sameeyeen ah ma aha inay yidhaahdeen laati iyo hubal cuso matalan ama ilaahyadii kalaba ilaahay bay waxay la wadaagaan awoodoo dhan siduu rabbi wuxuu abuuray u abuuraa axad yidhi lama arko wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaadan nidi baa lashaada la sheegay yuxibuunahum ka xub illaah masalat lmaxaba umbaa la yskaga matalay bal waxaa jiraa niman awliyada ka jecel ilahi subxaana wa tacaala haddii maanta odho qur'aan uu yaqaana loo laqbeeyo oo lagu fasiro oo nin yaqaana uu ku dul akhriyo nuuxsan mahayo shilila ayaa cabdilqaadir markuu maqlana waa suuxaya waa dhacaya waa galgalanhaya waaba yaallaaba ambalaas baa lagu qaadahaya bannaanka iska taal lawsha ayadaa waxa adda u baahan sharax badan ma aha waxaa ku tusahaya saxaabigu yidhi maa shaa allahu wa shaaa muxamed nabi wuxuu idhi ajcaltani lilaahi nidda in uu isticmaalay weedh ama xaraf caaطif oo keeni kara ataswiya waljamci keeni kara yuu nabigu nidi ka cabiray nidiyadu marka iyo shariigu iyo miligu iyo cidligu ma aha in la helo jamiica maa yuujadu fi اllaahi in laga hela midkan shardi ma aha haddaad xaqu ilaahay lahaa u meeriso uunkal uunka asaga waa shariig baan leenahay waa nidi baan leenahay waa cidli baan leenahay waa mili waa musaawi lirabbi baan leenahay ninkii caabudaa agtiisa waadna ku gaaloobi ayb haddii markaa aysan nusuustu qaybo ka mid a ay nidiyadii aysan ku fasirin shirka asqara sheekh wuxuu yihi sheekhu islaam wa hada huwa alasl الثaani waa asl labaad buu hi la socayadna asalkood muxuu ahaa mushrik iyo makhluuq min alkhalaa'iq oo ilaahay u shariig yeelay oo yidhi ma jiro shariigaygu ilahay wuxuu la wadaagaa fi jamiici sifaat waa asal asalka labaad waxaan shariig ku magacaabayna oon leenahay musaawi leenahay oo nidi iyo cidli leenahay axad kasta oo loo tiiriyahee xaqu ilaahay lahaa subxaanaه wa tacaala haba yaraadee kاladiina jacaluu lilahi shurakaءa inama ashrakuuhum macahu fi bacضi اlأmuur وأma an yujcal lahu shariiku yashrakuhu fi jamiici khalqihi وأmrihi fahada lam yaqulhu أxad min اlkhalaa'iq hadalka shekhu islaam weeye walihada nafى subxaanaه wa tacaala qaliila shirk shirkiga yar baa ilahay anfinhaya qul idcu ladiina zacamtum min duuni اllah laa ymlikuuna mihqaala daraة fi الsamaawaati wala fi اlأrض wma lahum fiihima min shirkin nakira fii siyaaqi shardi maat mise nafyi nakira fii siyaaqi nafyi waxaan leenahay waa nafyi caama limusamaa shirki ayi shirki wax la yahado dhan baa ku dhacaaya yuu ku dhacaaya ila waa nakira fii siyaaqi annafyi weliba min lagu tawkiido o lagu adkeeyo wey idan ashariiku اlmanfiyu fi hadi اlaaya shariiga la anfiya waxaa weeye man jucila shariikan lahu fi adnaa shay man jucila shariikan lilahi fi adnaa shay min milkin aw tashriicin aw waxaa weye uluuhiyatin aw xukmin wax yaroo ilaahay uu leeyahy subxaanahu wa tacaala fi jamiici اlmasaa'il oo lala wadaajiyo un baa loo jeedaa asalkaana sheekhu wuxuu ku sharxay kitaabkiisa loo yaqaan jawaab اlictiraadaat almisriya safxada boqol afartan iyo sideed ilaa boqol afartan iyo sagaal waxaynu u gudbaynaa faa'ido kaloo muhiima aلثaaliثة ilaahay subxaanaه wa tacaala jamiica الrusul wاlanbiyaa bitowxiid buu la soo diray wuxuu ku khatimay suubanihi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabigana waxaa lagu yidhi loo sheegay wamaa umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu اddiin xunafaءa wayuqiimu الsalaaةa wayuutu الzakaa waqaatiluuhum xata laa takuuna fitna wayakuuna diinu lilah asagu subanu wuxuu yidhi xadidki ibni cumar iyo hayrkii umirtu an uqaatila الnaas xata yashhadu an laa ilaha illa اllah wayashhadu ama wa ana muxamadan rasuul اllah wayuqiimu الsalaa wayuutu zaka ila akhir اlxadiid nabigu marka xaqaa'iqda loo cadaynhayay ee loo sharxaya waxaa lagu yidhi wasأl man arsalna min qablika min rusulina ajcalna min duuni الraxmaani aalihatan yucbaduun rusushoo dhan ba dadka ka horreeyey axad loo sheego ama la faray inay uunku caabudaan ilaahay khayrkii ma jiro ee weydii baa ummadii ka horreeyey waa lagu soo ceeesha mar labaad wma arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanib taaquut gabagabadii nabiyullahi maxamed maadaama uu gunaanad garadambe is yahay waxaa la faray mushrik kasta oo ilaahay u shariig yeela qaacidada qaacidat rusul walambiyaana khilaafa inuu birta ka aslo la quwaxo markaasa waxaa loo banneeyey bal iska daayay inuu addoonsado mushrigii xoolihiisana u bannaysto qaacidada ayada markuu shekhulislaam sharxi wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed wuxuu u banneeyey dhiigga kulli man imtanaca can cibaadati illaahi walam yukhlis fi lcibaada dhiiggiisi waa la banneeyey waxaa kaloo la baneeyey maalkiisi baa la baneeyey maxaa loo baneeyey sheekhu wuxuu leeyahay addoonkaani imtanaca can cibaadat illaah wa ashraka fii cibaadat illaah marka adduunka in la dhaafiyo ayuu astaahilaa weye oo la goyo xubin xunoo faasida weye xoolihiisa maxaa loo bannaysanaya xooluhu asalkoodu waxaa loo keenay ilaahay in lagu caabudo subxaan almaalu liyakuuna cawnan fii taacati illaah cawnan fii cibaadat اllah xooluhu saasaa loo keenay bal xadiid qudsi aa jira ina anzala almaala liiqaamati الsalaaة wa iitaaءi الzaka maalka waxaanu u keennay in salaada iyo soomka iyo xajka iyo cibaadad ilahay lagu caabudo addoonkii markii ilaahay caabudi waayey ee mushriga noqday in adduunka la dhaafiyu istaahila maalkiisii fay ahaan waa inuu u soo laabto addoommaha ilaahay caabuda ee ilaahay aqoonsanaya ictiraafay waa inay maalka ilahay u kaalmaystaan idan haniimada iyo faygu saasay usoo noqdeen saasaa fay loo yidhi leannu maal wuxuu ahaa dulan ku maqnaa oo nimankan xoog ku haysteen maalinkii birta laga aslay ee mowdku ka adeegay dadkii mudnaabu u soo laabtay xoolo usoo laabanhayo saasaa fay loo yidhi liannu maal haa'ib buu ahaa faa'a ilaa saaxibihi wa mustaxiqihi اlasli sheekhu markuu arrintaas sharxay wuxuu uhi wa abaaxa lahu miman imtanaca an cibaadati اllaahi waxdahu an yastariqah wayastacbidah wayastafia maalahu faina allaha inamaa khalaqahu maalka ilahi wuxuu amr licibaadatihi wajacala almaala cawnan cala cibaadatihi wa taacatihi faida mtanaca min cibaadati rabbihi abaaxa an yafia almaalu ila cibaadihi اlmu'miniina aladiina yacbuduunahu waxdah fainahum اlmustaxiquuna lidalika fii diinih aladii huwa cibaadatuhu waxdah waan yastariquu tilka alanfusa faina khidmataha liman garanay waa muhiim jiddan wey wuxuu ihi sheekhu waxaad odhan kartaa haddii la dilay mushrigii la garay xoolihiin la soo cediyo haniime iyo fay noqdeen la garay laakiin markaan gaalada jabinno inna waa dhammaatoo seefti baa qaaday inna waynu addoonsanaynaaye addoonsigu xaggee asagu sal ku leehay sheekhu wuxuu ku yidhi addoonkan inay seeftu qaaddo gar bay ahayd in la dilana khiyaar noo furan bay ahayd haddaannu daynay inaan addoonsanna waa gar nafti ilaahay caabudaysay alla taqaanay ee asagoo xoolihiisa alla u kaalmaysatay inuu u khudmeeyo uu noqdo muxuu aha jaariyad sambuuska dubtoo maryaha dhaqda ayaa ka fiican bannaanka inuu wareegaysto ma tahay mise maaha addoonkii ilaahay caabudahay ee asagoo ku halgamay ee naftiisii khatar geliyey ee mujaahidka ahaa ee ilaahay u jebiyey midkan gaalka ah waxay seefi la tagtameen wixii soo hadhay inay caruurta noo celceliyaan oo beeraha noo falaan annagu ilahayna caabudno waa muhiim aaya meesha waa xikma meesha ku jirta wey natafaraq licibaadati illah wahaa ulaahi geelay raaci lo-day raaci fardahay dhaqi musqulahay qodi boosanaday ka shaqaynayaan annaga ilaahay caabudayna rabu tafaruqna wa inay hawsha naga qabtaan wey haddii kale seeftaa la tegaysa wuxuu ku badbaadi karaa inuu anagoo kala noqdo matalan oo noqdo muwaxid mu'mina markaasuu badbaadahay warkaa waa fahanteen bay la tahay war aad u qiimo badan wey ishkaal baa laakiin jira waxaa lagu odhan karaa addoonka marka la soo qabtay intuu gaalka ha khidmayso oo ku shaqayso ha kuu shaqeeyo oo adaa ilaahay caabud haye laakiin bacda ma aan qaban hadduu islaam maxaad u sii haysataan ilaa addoonku markuu soo islaamo gaalnimaynu ku qabannay sababu riqi horta waa alkufri baa keena alkufr waalxiraaba ayaa keena ayib markaan addoonsanno bacdama aan gacan ku dhignay haduu islaamo maxaad u sii haysaan waxaan leenahay horta waa ishkaal meesha ku jira baryahanna aad baa loo wareejiyaa zanaadiqada carbeed iyo kuwa soomaaliyeed ba u wareejiyaan waado waaweyn baana ku khaldamay xataa oo kitaabo duubay oo soomaaliyeed siba si kastaba noqotee waxaa loo sii dayn waayo waa qaacida sharcigu u leehay wey inaad islaamto oo islaamku waa maxay waa tobo soo fain taabuu wa aqaamuu salaa fa ikhwaanukum fi اddiin fakhalluu sabiilahum idan alslaamu aw اlrujuucu min alshirki wاlkufri ila اlislaami waa towba wالtowbaةu bacda اlqudrati laa tusqط اlcuquubaat hawsha waa inaad fahantaan muhim jiddan wey ninka inta gacan lagu dhigay kadib ee la qabtay buu toobad keenoo islaamay intii gacan lagugu dhigay haddii aad eh, lagu qabto kadib haddaad toobad keentana toobadaasi bacda alqudrati calayka ah laa tusqit alcuquubaat saasuu marku ruuxu kusii shaqaynhayaa ninka muxaaribkee dagaalamaya bacda towba hadduu toobad keeno la dayn maayo waa u dhammaatay haddii laakiin asagoon gacan lagu dhigin oo iskeenna waa la daynhayaa ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim islaamkii towbaddaha wuxuu anfacahayaa dhiiggiisiba cusmaynaya leanna dagaalkan wuxuu ku wajahnaa hebelow islaam waa dhibanaysa maxaad iga rabtay inaan islaam waan islaamay dhiiggaada waa macsuum laakiin khidmadan kale eed kugu socotay iyo addoonnimadan aan kaa zuulaynin waa tawbatun bacda qudratin calayk wاlcuquubaatu laa tasqutu bacda alqudrati calayk asalkaas waa asal sharciguu leeyahay wey ayadoo sidaa tahay haddana muslimiintu waxaa la faray ku addoonsanhayay in aad iyo aad ay kaaga dadaalaan xuquuq badan iyo axkaam badan baa laga dejiyey sheekhu wuxuu yidhi raxmat llah taala markaan intaa sharxayay faina khidmataha liman yacbud اllaha khayru min mucaanadatiha lahum fasababu riqi اlkufr wahuwa min alcuquubaati wاlcuquubaatu laa tasqutu bmujarad الtwbة bacda اlqudرة وإida أslma bacda اlqudرaةi عalayhi cusima damuhu faqط لأna الإslaama huwa اlmaطluب bاlqitaal ولihada man kana ridathu mujaradaة faأslma bacda اlqudرaةi عalayhi cusima أyضا damuhu لأna الإslaama yajub ma qablahu min cuqubaة الكfr jawaab الاctiraadaat اlmisriya sabxada sagaashanaad ilaa sagaashan iyo saddex lagu labanaya masale muhimu ishaaray oo aad iyo aad muhiim u ah sheekhu wuxuu ka hadlay ridda mujarada ayuu tilmaamay maadaama waaqiceenna maanta ay ku badan tahayna howlaha sridda mujarada iyo muqallada in la tilmaamo muhiim jiddan wey wain kaanat istidraadan ba ha noqotee waxaynu leenahay murtad waa taqaana hade waa alraajic can diin اlislaam diinka xaqaa ninkii ka laabtay biqowlin aw biictiqaad aw bificlin weeyaan <clears throat> aw biniyatin matala inuu casmiye berri inuu gaaloobo ama bil dambe uu gaaloobo kale ninka noocaasa laba mid un weeye ridada uu ku dhacay inay tahay ridda mujarada aw ridda muqallada loo qaybiyaa ridada mujaradada ah la yidhahdaa sababkii aad ku gaalowday ee muxuu ahay ilaahay u shariigyeelid ahaa ama muxuu ahay xukum sharci diididii ahaa ama muxuu ahaayey aayad quraan aan beenideed ahaa ama shay macluum min adiini bidaruura inkiriddii ahaa aad ku gaalowday wax xadguduba kale kumaadan darin wax kaleo xadgudub kumaadan darin ninka waxaa loo yaqaanaa waa murtad ridda mujarada haddaad sababkii gaalnimada aad ku dartay deeb darro kale ood muslim disho intaad gaalowday kadib ood gabadh muslimadoo kufsato oo diinka islaamka aad caydo ood idaacadaha lagaa fadhiisan waayo sida tan daarooda shaydaantan muxua ayaan xise oo kale aada noqoto ayib way badan yihiin shaafici muxuua ah, kii waa dhow dhaman jiray ogaadeen shaydaankii kii waa dhow faafin jiray isha kristanka ee nostan gaalays baashu ku waday ninka ogaadeen cabdiraxmaan sheekh magaciis muxuu ahaa shaafici gaal baan rabaa shaafici gaal hmm. waa badan yihiin haddii bacdamaa ruuxu u ridoobay uu riddadii uu ku daray qatli iyo maal islaam uu dhaco iyo muslimaad uu kufsado iyo diinta uu caayo iyo dabdarro kale saqajaannimo kale ku daray xadgudub kale yusamaa haadaa murtadun riddatan muqallada labadaas horta u kala jabtaa ninka ridda mujarada ku dhacay haddaynu qabanno bacda alqudrati wa qabla alqudra intuuba hadduu toobad keeno waxaan leenahay waa laga aqbalahaya ninka ridda mujarada ku dhacay hadduu toobad keeno intaanan gacanta ku dhigin iyo hadduu toobad keeno intaan gacanta ku dhignayba laba goorba toos waa la aqbalahaya leannu ninkan waxaan ula dagaalamaynay inuu gaalnimo ku dhacay hadduu gacmahaas gaalnimadu waan ka noqo yidhaahdo ama xoog aan kaga keenno ama annagoon qabaninba ha toobad keenee ninka toobadiisu waa maqbuula ayb adoon istitaaba ku samayna waa middi raacin kartaa adoon tubdhihinna waad midi raacin kartaa camalan bicumumaati اlkitaabi wالsunnati wa iطlaaqi اlaxaadiiث man badla diinahu faqtuluuh yustataabu wailaa yuqtal ma haysaan yustataabu wailaa yuqtal waa min baab اlاstixbaab aw اlwujuub aw الnadbi aw way bannaan tahay khilaafaad badan baa ka jira tafsiilla waa jira ninka ku dhacay ridda muqallada ku dhacay waa fahanteen bay la tahay ninka asaga warkiisu laba mid weeye waxaa waxaa loo kala qaaday inuu yahay mumtanic bishawkatihi wa bidaarihi iyo hayr mumtanic ninkii mumtanica ahaa ninka ridda mujarada muqallada asagoo ku dhacay asal waxaa weeye cafis ma laha iyo ma baa usoo baxday xamranaa usoo baxay qolyaha deri baa fiiriye iyo mxuu ahaay kutub sixirka xamrana usoo baxay ninkaa waa in uunka loo guduudiyo dayn ninkaa asagu ma laha waa ninka ridda mujarada muqallada ku dhacay haddaan intaan orodno soo dhab siinno oon gacan ku hayno ununkaa loo gududinhayaa cafis ma laha ninkaa asaga ah laakiin hadduu mumtanic ahaa wuu kaa baxsaday wuxuu u galay lixdii kilomitr buu galay xabaduu soo lisahayaa etoobiya uu cararay adisa buu galay kenyuu soo galay wadaadihii buu ka soo baxsaday wuxuuna ku dhacay ridda muqallada puntland buu galay somalilan buu galay sheekhatan buu ka soo baxsaday matalan almi waxaan oga jeednaa kooxdii muslimada muslimiintaha ah ee ku jahaadahay wuu ka soo baxsaday gacanna waa ku dhigi waaye asagoo ku dhacay hee ridda muqallada xabadduu lisay ninkaan maalintaan gacan ku dhigno dayn ma laha asagu aan gacan ku dhigno waa haddii uu yahay maqduur calayh markuu maqduur calayh yahay asagu cafis ma laha wuxuu noqday hayru maqduur calayhi waa mumtanici aan hadda ka sheekaynana soo baxsaday hadduu toobad keeno intaanan qabanin yuqbal wadaadduhu ka baxsan shariifkuu galay biluu maqnaa gabarh muslimaduu dilay wadaad buu dilay xisbadii wax ka laayey xooluu dhacay baabuur buu dhacay muddu xabad nagu waday maalinkii dambaa amin sooma iyo isfahmi waayeen shariifkana wixiisiibuu dhaqaajin waaya gaalnimadii baa soo kartay wuxuu yidhi anugu wahaabinimaad ku noqon hayaa gacan ku hayno yaa mar idin gacan idinka ilabo iska yimid tubtu buu lama taaban karo waa kal kaafir alxarbiy kaafirka xarbiga su noola dagaalamahayo een birta iskugu wadno markaan jebinno hadduu toobad keeno soo laga aqbali maayo aqataltahu bacda maa qaala laa ilaha illa ninkina jilciy wey la soco hadda ninkina baaba'asho weeye kayfa tasnacu bilaa ilaha illa allah ida jaءat ywma alqiyaama almurtad ridda muqallada almumtanic waa kalkaafir alxarbiy wadaaduhu waa sida raajixa min xayثu اdaliil waana camalu الصaxaaba wالtaabiciin a'immada jumhuurtuna sidaasay marhayaan laakiin murtadkii ridda muqallada ku dhacay hayr almumtanic ee asagu intuu diinta ka baxay oo haddana nin dilay buu sii orday dhab baa la soo siiyey ununkaa laga ridaya ka asagu madaxa sabulka la qaadahaya kaas la sii dayn maayo midkaas dayn ma laha ninka laakiin ridda muqallada ku dhacay wamtanaca biطaa'ifatihi bifiraarihi ilaa daari اlxarbi bishawkatihi biquwatihi biاkhtifaa'in laga samray kadibna inagoon gacan ku dhigin toobadkeenoo iskeenay waa laga aqbalahaya hawshaas in la faa jiddan wey nabi sal ly slam ibnu khatal iyo ii sheeg muxuu ahaayey cabdullahi bn abi sarx ragna seeftaa qaaday ninna markuu toobad keenay waa laga aqbalay maxaa ridda mujarad muqallada ku dhaceen kulligoodba miqis ibnu subaaba ka ahaa rag badanoo noocaasay seeftu qaaday maca dumarkii bay qaada maalinka ayada laba dumar ayguna heesi jiro islamka caayi jiray seeftaa qaaday nabigu bal wuxuu yaan ladaynin fi lxilli walxaram kuwa noocaas ayagu waxay la dheeraayeen sabu rasuuli lah sal l slam shaekhulislaam ibnu wuxuu taqriiriyaa ilaahay caayadiisa iyo rasuulka caayadoodu way kala duwan yihiin buu le asagu ninka asagu intuu ridooba ilaahay caaya xataa hadduu toobadkan ka aqbalaynaa laakiin ninka nabiga caaya sal l slam hadduu boqol toor toobad keeno kun goorna xajiyo ma baryaanay ma badbaadaan wey waa nin idab daran weeye muxuu suubanaha ka doonay nabiga suubanee qiimaha badan ee xijaabta maxaa u geeyey idan xaqa cafiska nabiga iska nabiguna waa geeriyooday nabigu marka inuu cafin lahaa iyo inuu dayn lahaa midna lama hayo soomaaha waa lagu dilahayaa aakhara markaasi nabiga u cafi dhe aday ku taallaa laakiin adduunkana waa ku dhaafinayna marka ridada uu sheekhu sheegay sidaas weeye <clears throat> faa'iidada afraad n ku gabagabayna insha allah ta cashirka waxaa weeye cibaadat اllahi subxaanaه wa tacala laa taxsulu ila biاlkufri bالطaaquut warka soo gaabiya alkufr bالطaaquut waxaan ka ahayn cibaadada kuma asaxayso waxaanu soo niri ilahay keliga in la caabudo wey lagu caabudo bicamalin suniyin lagu caabudo calى asaasi diin اlislaami waxaa dheer waa in lagu kufriya طaaquutka ilahay keliga haddaad caabudo oodan ku kufriyan dawaaqiidda weli tawxiidka sax ma ah laa ikraha fi اdiini qad tabayana الrushdu min algay faman yakfur bالطaaquuti wayu'min biاllah faqad istamsaka bاlcurwaةi اlwثqa la nfisaama laha wallahu samiicu caliim xadiidkii fi صaxiix man waxad allah wa fii riwaaya man qaala laa ilaha illa اllah wakafara bima yucbadu min duuni اllah man qaala laa ilaha illa اllah baa la yidhi wakafara bima yucbadu min duuni اllah faqad xaruma maaluhu wa damhu wa xisaabu cala allah aayad xadiidkaas iyo aayadda isku qoofolan macno weyn baa ku jira inaad tawxiidka ku dhawaaqday ama ilaahay keligii aada caabuddo kaafi ma aha xataa takfura bitaaquud taaquudu maxaa tahay luqatan waxaa laga keenay min altuqyaan waana mujaawasatu اlxad liqowlihi tacaala ina lama taqa almaau xamalnaakum fi اljaariya ama sharcan wma tajaawaza bihi اlcabdu xaddahu min macbuudin aw maطbuucin aw muطaac qaacidada ibn اlqayim uu dejiyey طaaquutku waxaa weeye shay kastoo xadkiisa la dhaafiyo bashar ama macbuud ah ama matbuuc wadaad la raaco ah ama oday la adeeco ah macbuud la caabudo alla ah muxuu ahaay addoon oo kale ah ama matbuuc la raaco oo sheekh iyo wixii la halmaala iyo wadaad mutaac ra'iis iyo ogaas iyo suldaan iyo garaad oo kale ah axad kastoo aadamaa ama makhluuqa oo xadkiisa la dhaafiya ya daaquud la yidhahdaa fa aaquutu kulli qowmin طaaquutu kuli qowm man yataxaakamuuna ilayhi hayr اllahi warasuulih aw hayr اllahi warasuulih aw yacbuduunahu min duuni اllah aw yatabicuunahu calى hayri basiirati min allah aw yuطicuunahu fima la yaclamuuna anahu طaacatu lilah fahadihi طawaaqiit اlcaalami ibn اlqayim ida ta'amaltaha wata'amalta axwaal الnaasi macaha ra'ayta akarahum miman acrada can cibaadati اllah ila cibaadati الطaaquut dadka badankoodu waa halkaasay mareen buuri wa can طaacati wa mutaabacati rasuulihi ilaa طaacati الطaaquuti wa mutaabacati maxaa lagu yidhahdaa hebel hebel baa lagu yidhahdaa wadaad miskiinan kugu ogeyn waxaa tii laakiin sharci baan dejinhayaa musharic baan ahay adugu xaqa inaad sheegatay rabbinimo iyo ilaahnimo weey annagu inaan kuu ictiraafnoon ogolaannana waa maxay inaan addoommo nahay baarlamaanku waa maxay waa dawaaqiid yay u yihiin innagay dawaaqiid inoo yihiin fa taaquutu kulli qowmin man yataxaakamuuna ilayh ayb sharcigaygaa iskale xasaana diblomaasiyuu leeyahay lama taaban karo bimacnaa nebi maxamed lama agmari kariyo ilah lama agmari karo kale wey xasaana diblomaasiya maxkamaddu ma qabato suuqa lagama qaban karo meesha baarlamaanka saa looma fiirin karo indhaha laguma taagi karo xasaana diblomaasiy dadka shacabka shuruucda qabta asagu ma qabato sharci khaasa uu leeyahay alxuquuq albaarlamaaniya gooni wey intaa wuxuu kaga dara way iska roonayde sharci uba dejinhayaaba idan tajaawaza annaasu muxuu bihi alxuduud xadkii bay la gudbeen waa taaquud taaquud weeye alwaطaniya waa maxay waa taaquud soomaalinimo baad maqli hadii awaaqi soomaalinimo somalinimo ma jid la yihahda waddankan yarka buqcada ahee afrikaaniya isku haystaan iyo gaaleel caddayd isku haystaan iyo wahaabiyo ku kala bixi la yihiin ilaahay baa subxaanahu wa tacala ruux kastoo muslim ah ayaa xaq u leh goofkaadu aad leedahay gurigaad iyo ceelkaad qoodateed carruurta oga dhaansata waxaad ka ahayn ood naga xigta ma jiraan dhulkana allah iska le uunkanna allah iska le waxay ku kala tegayaan caqiido alfaariq huwa xuduudda juquraafiya ee sykes biku ay dejiyeen gaalka ingiriiska iyo kii faransiiska ay noo dejiyeen waa dawaaqiid iyo diim maanta lagu dhaqmo weeyo alxuduud aljuqraafiya in la ictibaariyo waa taaquud waana kufrun wariddatun cala alislaam bimacnaa in xuquuq iyo waajibaad lagu dhiso haadihi alxuduud aljuqraafiya waa kufri iyo ilaahay diintiisa lagu gaaloobay wy hawsha aad waa la iskaga ilaaliyo sifat lkufri bataaquud aan ku gabagabeeya hadda dhowr qodob sifat lkufri bitaaquud sheekh maxamed cabdiwaab baa inoo khulaaseeyey ictiqaadu buطlaani cibaadati hayr اllah waa inaad ictiqaadiso ilaahay hayrkii in la caabudo inay baaطil tahay tarkuha inaad ka tagto oo ilaahay hayrkii aadan caabudin bukduha cibaadatu hayr illaahi waa inaad nacbaatood la dagaalanto takfiiru ahliha inaad gaalaysiiso ilahay khayrkii dadka caabuda muhiim jiddan weeye aima dacwa najdiya waxay qarineen asuufiya alqabuuriya samatariyada soomaaliya joogta iyo meelo badanba joogta ninka ka sha ninka wahaabiga ama muwaxida ka shakay inay gaala yihiin ama takfiirin waaya inaan lagu daba tukanaynin laa tasixu alimaamatu alsalaatu khalfa man yashuku fii takfiiri alqabuuliyati waاljahmiyati wاlraafida nimanka dhuusamareeba ka dagaalama gadana soo weerari jiray sheekh nuur xuseen iyo jilibna fadhihi jiray adduunkana rogay hadda ahlu sunna waljamaca loo yaqaan gaalnimadooda ninka ka shekeeyay ma astaahay in lagu daba tukado walaa tasixu salaatu khalfa ama dacwa najdiya si fiican u sharxay waxay ku sharxeen kitaabka loo yaqaan adurar saniya muhiim jiddan wey waqad yakuunu asaga takfiirkiisa maxalu baxin asaga takfiirkiisa qad yakuunu maxalla baxin maxaa yeelay hadday u caddaatay bacda maa tabayanat lahu muxuu ahaa nimankan kufrigoodu iyo balaayadoodu hadduu sii dhaga adaygo maxallu baxdi waa isaga takfiirkiisa laakiin taa inoo dambaysay hadda salaadaha laga goosto taasaan ka adagnahay intaasaan awoodnahay intaasaa daawoodna ayaan lagu daba tukanin baxdigeedana ha lagu laabto rasaniya qodobka shanaad ee sifaة اkufr bطaaquut mucaadaathm fi اllah ilahay dartii